بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبانا علينا علي المؤلف رحمه الله تعالى فصل إنما تجب الصلاة صلاة وحي كواجبيساء calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah baaliqin oo qaangaadh ah caaqilin oo caqli leh daahirin oo daahir ah walaa qadaa'a qada kuma waajibin cala alkaafiri gaalkii dushiisa ila almurtadda kii ridoobay markii laga reebo wala sabiyi qofkii sabiga ahaa ilmihii yaraa qalo laguma leh haddii u qaan gaadho wayu'mar waa la farayaa sabigii bihaa salaaddii ayaa la farayaa lisabcin toddoba jir ayaa lagu farayaa wayudrabu waana lagu garaacayaa ilmihii yaraa calayhaa ay cala salaati salaadii ayaa lagu garaacayaa ka tegitaankeedaa laga jeedaaye licashirin toban markii uu gaadho salaadii waa lagu garaacaya mualifku fasalkan wuxuu ku xusayaa shuruudu wujuubi salaa shuruuddii ay salaadu ku waajibaysay horey waxaan u soo sheegnay shuruudda salaadda inay laba qaybsanto shuruudu sixa iyo shuruudu wujuub shuruudu sixa mid baan ka soo sheegnay oo ahaa dukuul lwaqti kuwii kalena dib bay ka imaan doonaan insha allahu taala mualifku sheegi doonaa mid mid buu sheegi doonaa halkana mualifku wuxuu ku xuseeyaa shuruudu wujuubi salaa shuruudii salaadu ahee ay ku waajibaysay marka shuruuddaasi waa afar shardi afar shardi uu mualifka halkan ku xusay laba shardi oo kalena waan ku daraynaa shardiga koowaad waxa weeye qofka ay salaada ku waajibayso inuu yahay muslim alislaam oo waxaa kaa baxay yani gaalkii kaafirka ahaa ee asliga ahaa alkaafir alasli baa kaa baxay gaalkii waxa weeye salaadii kuma waajibaysa wujuuba muaalaban fi dunya adduunka laga dalbi maayo oo maxaa yeele kaba asixi mayso oo shardigii ay salaadda ku asaxaysay ee islaamnimada ahaa ayaanan laga helin qofkan laakiin aakharo waa lagu ciqaabayaa salaadda uu ka tegey oo yowma alqiyaamo waxa weeye salaadaas waa loo qabanayaa siduu ilaahay qur-aanku yidhi ma salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nucimu lmiskiin wakunaa nahuudu maca alkhaaidiin wakunaa nukadibu biywmi diin marka nukadibu biywmi diin baa tusinaysa inuu gaal yahay qofkan ilan waxaa weeye qof aakharana aan rumaysnayn buu ahaa maalintii qiyaamo beeninayay isla markaa salaadiina wuu sheegay in loo ciqaabayo shardiga labaad waxa weye inuu qof baaliqa yahay oo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa een qaan gaadhin waxa weeye mukalafa ma aha kaasi salaaddii ku waajibi mayso shardiga saddexaadna waa yahay oo waxaa kaa baxay qofkii waa laa salaadii ku waajibi mayso shardiga afraadna waa inuu daahir yahay oo waxaa kaa baxay gabadhii xaydka qabtay ama eh, nifaaska qabtay salaadii ku waajibi mayso maxaa yeele kaba asixi mayso waaya intaaba culamadu waa isku waafaqsan yihiin shardiga shanaad ee mualifku inoo sheegina waxa weeye salaamat alxawaas shardiga lixaadna waxa weeye buluuqu dacwa salaamat alxawaas waxa weeye qofkii inay xawaastiisii ay nabad qabaan maxaa laga jeedaa inuu qofku yahay qof wax arkaya oo wax maqlaya oo labadaaba laga helay ama labadaa mid ahaan laga helay qofkii hadduu yahay qof aan waxna arkin waxna maqlin oo sidaa kusoo dhashay dee dacwadiisee loo gaarsiin mise wax lagu sheegiba qof aan waxna arkin waxna maqlin hadduu saa kusoo dhasho dee salaaddii lamana bari karo loomana sheegi karo marka kaasi dee wax takliifa ah maba saaraba Eh, ka lixaadna waxa wey buluuqu dacwa oo qofkan inay dacwadii gaadhay ayadna waa shardi haddii uu qofkii uu joogo meel aysan dacwoba ka gaadhinba oo islaamkiibuuna soo gaadhin dee markaa salaaddii say u waajibi waaya wuxuu mualifku inoo tilmaamay qofka gaalka ah inaan qale laga rabin markuu soo islaamo maxaa yeelay ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu idhi qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum ma qad salaf nebiga waxaad u sheegtaa gaalada haddii ay ka reebtoomaan kufrigooda in loo dhaafayo wixii tegey bimacnaa yani dunuubtii ay sameeyeen oo idil intay kufriga ku sugnaayeen waa laga cafinaya salaadiina markaas iyo soonkii iyo sharaa'icdii islaamka ay ka tegeen intay gaalnimada ku sugnaayeen inaan laga rabin inay soo qaleeyaan xikmada ku jirtana waxaa weeye qofkan waxaa loo soo dumaya islaamnimadii oo hadii la dhaho ha soo qaleeyo salaadihii eh, uu ka tegey intuu gaalka ahaa dee taasi waxaa ku jira tanfiir diintii baa qofkii laga fogeynaya laga didinaya markaa saa darteed waa laga khafiifiyey waxaa laga reebayaa gaalkii qallaha aan laga rebin murtadkii waa qof muslim ahaa oo diintii ka ridoobay walciyaadu billaah kaas salaada qallaheedii ka dhici mahaya haddii uu dib usoo islaamo dhammaan salaadihii ka tegay intuu riddada ku sugnaa waa laga rabaa maxaa yeele salaadahaasi dee waajib bay ku ahaayeenoo asagii ayaa diinta islaamka qaatay marka riddadaasi ka ridi mayso qallihi sabigii ilmihii yaraa haddii u qaan gaadho asna sidaasoo kale lagama rabo inuu salaadihii intuu yaraa uu ka tegay inuu soo qalleeyo walow ay fadli badan tahay inuu qallahaas la yimaado laakiin waajib kuma aha intii mumayiska ahaa salaadihii ka tegay inuu soo qalleeyo way fiican tahay laakiin waajib kuma aha ilmaha yarka ah ee mumayiska ah haddii uu toddoba jir gaadho waxa weeye salaadii in la faro ayaa waajib ah waxay waajib ku noqonaysaa haddaba weliyo amrigiisii qofkii ilmaha yarkaa mas ka ahaa aabbihii iyo awowgii ama ciddii mas ka ahayd inay salaadda ilmihii baraan markuu toddoba jir gaaro salaadiina ay faraan waajib bay ku noqonaysaa sunno ma aha waa inay salaaddii ay faraan islamarkaana ilmihii markuu toban jir gaadho in salaaddii hadduu ka tago lagu garaaco ayadna waa waajib ilmihii waajib kuma aha laakiin weligiisi aabbihii ama qofkii dee mas-uulka aha ilmaha ayay waajib ku tahay inuu salaadii faro toddoba jir ku faro kuna garaaco haddii uu ka taga salaaddii toban jir markii uu gaadho maxaa nabig wuxu uhi sala allahu alay wasalam muruu awlaadakum bisalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashrin yani awlaaddiinna ku fara salaada toddoba jir kuna garaaca toban jir ayuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam waaya walaa dii xaydin walaa qada'a qada kuma waajibin calaa dii xaydin gabadhii xaydka u saaxiibka ahayd aw junuunin ama qofkii waalida u saaxiibka ahaye waalaa inuu soo qaleeyo yani salaaddii lagama rabo ow iqmaa'in ama miirdawoli u saaxiibka aha macnaha qofkii miir daboolaa ee koomada qabay markii soo miirsado ee lagama rabo inuu salaaddii soo qaleeyo bikhilaafi sukri sarkhaannimada ama waxa weeye qofkii inuu daroogo umaankiisii ku bedelmo si ka duwan yani oo sukrigii qofkii sakraanka ahaa waa laga rabaa buu kuleeyahay qalihii markii uu soo miiraabo ee xiskiisii usoo laabto gabadhii xaydka qabtay waxa weeye markii caadadii ay ka daahirsato salaaddii inay soo qalayso waxa weeye laguma leh salaaddii qalaheedii masalada mualif wuxuu ku sheegay fii baabi alxayd markii uu ka hadlayey waa kii yidhi waxa weeye soonkii gabadhii way soo qalaynaysaa bikhilaafi sala wayelzamuhaa qadaau asawmi bikhilaafi sala waa kii yidhio halkan uu kusoo celceliyay masaladii si uu yani waxaan ka dambeeya ugu cadfo junuunkii iyo iqnaagii ah haddaba gabadhii xaydka qabtay salaaddii ma soo qalaynayso maxaa salaaddi waxaan soo tilmaanay inay soo laalaabanayso maalintii shan jeer ay soo laalaabanayso gabadhiina caadadii wax laga yaabaa inay muddo marka dhib ku noqonaysa mashaqo inay salaadihii soo qalayso laakiin soonkii way soo qalaynaysaa sidoo kale qofkii waalaa markii uu miirsado wax qalla ah, lagama baahno inuu salaadihii soo qalleeyo intuu waalaa qofkii koomada ku jirana markii uu soo miraabo asna qallo lagama rabo nabig wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam rufica alqalamu can alaa can asabiyi xataa yablug wa can anaa'imi xataa yastayqid can almajnuuni xataa yabra' Ehm, qalinkii waa laga koryeelay buu nebigu yhi ala sl ilmihii yaraa ilaa uu ka baaluqo qofkii hurday ilaa uu ka soo tooso kii waalaa asna qalinkii waa laga koryeelay ilaa uu miirsado marka naskii wuxuu ka soo arooray kii waalaa qiyaas qaatay kii waxa wey koomada galayna waa looga qiyaas qaatay laakiin qofkii sakraanka ahaa ee sarkhaamay ee khamri ama daroogo intuu cunay waxa weye caqligiisii uu zuulay waa laga rabaa inuu soo qalleeyo dhammaan salaadihii ka tegay intii uu xaaladda ku sugnaa maxaa yeelay asagaa ku xadgudbay mutacadii bisukri yani asagaa waxan u bareeray oo wax xaaraana isticmaalay marka salaadihii ka tegey waa laga rabaa inuu soo qalleeyo laakiin waa haddii uu yani khamrigan asagoo og inuu khamri yahay cabay laakiin asagoon ogeyn hadduu khamri cabay oo u malaynaya maalan sharaab inuu yahay uusan ku xadgudbin oo sidaa maaragtay xiskiisii ku tegey de markaas qale lagama rabo wuxuu la mid noqonayaa qofkii majnuunka iyo qofkii muqmaa caleyhiga ah waa qof dee qofkaas waxaan ka hadlaynaa qofkii ku xadgudbay u badheeray khamrigii iyo wixii la midka ahaa walow zaalat haddii zuusho hadi lasbaabu asbaabahani wa baqiya uu ka hadho min alwaqti waqtigii salaada takbiiratun qadra takbiiratin yani takbiiro qadarkeed yani takbiirat alixraam in dhan haddii wakhtigii salaada uu ka hadho asbaabtii aan soo xusnay ahayd waxa weeye xaydkii iyo junuunkii iyo iqmaagii iyo wixii la midka ahaa haddii qofkii ay ka zuulaan isla markaana wakhtigii salaada uu ka soo hadho takbiira qadra takbiirat alixraam allahu akbar in la dhaho wajabat isalaatu salaadii waa waajibaysaa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy laga xoog badan yahay yushradu waxaa la shardiyaa rakcatun ragcad qadarkeed inuu hadho ayaa la shardiyaa waaya waladharu qowlka adharka waxaa weeye xooga badani wujuubu duhri duhurkii inuu ku waajibayo biidraaki takbiiratin takbiiro haleelitaankeed sababteedna ku waajibayo takbiiradaas oo laga haleelo aakhira alcasri casarka aakhirkiisii marka duhurkii iyo casarkiiba qofkii inuu soo qalleeyo tukada laga rabaa waalmaqhribi maqhribkii ayaa waajibaya iyo ceshihii wada socda aakhir alcishaai biidraaki takbiiratin takbiira inuu haleelo aakhir alcishaai cishaa aakhirkiisa waaya mualif halkan wuxuu ku xuseeyaa waqtu daruurihi horey waan usoo xusnay waqtu daruuraha markaan ka hadlayna awqaadii salaadaha waqtu daruurahaasi waxa weeye qofkii haddii mawaanicdii hadda aan soo xusaynay ee salaada u diidayey ay qofkii ka zuulaan oo mawaanicdaasi waa maxay waa dhallaadnimadii qofkii wuu qaan gaaray waktiga salaada ayuu dhexdeedii ayuu qaan gaadhay iyadoo salaaddii qadar yaroo waktiga ka harsan yahay ama ma ahee uu waalaa oo waxa weeye wuu miirsaday ama gaal buu ahaa oo wuu islaamay ama qof kooma ku jiru ahaa oo uu soo miraabay ama gabadhiibaa caadadii ka daahirsatay ama nifaas ka daahirsatay adu asbaabtii aan soo xusnay ee waxa weeye salaadda wujuubkeedii diidaysay ayaa qofkii ka zuushay ayadoo waktigii salaada uu ka harsan yahay qadar takbiirat اlixraam in allahu akbar la dhaho yani waa inta u yar baa in ka badan hadday ka harsan tahayna dee baabi awla yani qadra takbiirat اlixraam de waa waa hal sakan allahu akbar hadday salaadda waktigeeda ka harsan yahay salaadaasi qofkii way ku waajibaysaa qofkii haddii uu maalan gaal buu ayadoo salaaddii duhur ay ka harsan tahay hal sakan oo aadaankii sakar u ka harsan yahay ayuu qofkani islaamay waxaa waajib ku noqonaysa salaadaas inuu tukado salaadaas inuu tukado ayaa hee waajib ku noqonaysa sidoo kale haddii gabadhii ay caadadii ka daahirsanto iyadoon casarkii la aadaamin qadar yar oo hataa salaadda aan ku fillayn qadra takbiirat ixraam salaadaas inay tukato ayaa waajib ku noqonaysa xataa haddii waktigeedu baxo intay daahirsanaysa intay marinaysa haddii waqtigii taga xataa way soo qalaynaysaa salaadaas eh, sidoo kale eh, qofkii waala hadduu soo miirsado qofkii koomada ku jira hadduu koomadii ka soo baxo waxaasoo dhan waxa wey haddii salaaddii waqtigeedii qadra takbiirta ixraam ka harsan yahay salaadaasi waajib bay ku noqonaysaa eh, maxaa yeeley qadarkaas ayuu wujuubkii ku tacalluqaa qowl baa wuxuu leeyahay qadra takbiirat alixraam ma anfacaysee waa in ragcad qadarkeedu ka harsan yahay salaada qadar ragcad la tukan karo oo qowlkani wuxuu oo qiyaas qaadanayaa salaaddii jumcaha wuxuu leeyahy salaadda jumcahaba waxaa lagu haleelaa yani takbiirat ixraam laguma haleela ragcad baa lagu haleelaa qofku hadduu salaadda jumcaha ragcad ka soo gaadho dee jimcihii wuu asaxayaa haddii uu ragcad wax ka yar ka soo gaadhana jimcihii uma asaxaya markaa duhur ayuu tukanaya marka qowlkaana sidaasuu qabaa laakiin waa qowl eh, marjuuxoo laga xoog badan yahay haddaba qofkii waxa weeye aan soo sheegnay ee macduurka ahaa haddii uu asbaabihii aan soo xusnay uu maaragtay ay ka zuulaan oo qofkii waalla uu soo miirsado gabadhii xaydka qabtay ee waxa weeye daahirsato casarkii oo ay ka harsan tahay qadra takbiirat alixraam aakhir alcasr casarkii oo gabaabsi ah ayay daahirsatay ama ninkii waallaa uu miirsaday ama qofka kobada ku jira kobadii ka soo baxay waxaa laga rabaa casarkii iyo salaadii lala jamcinaya oo ahayd duhurkii duhurkii casarkiiba labadiiba waa laga raba sidoo kale hadday ka daahirsata gabadhii xaydkii ama ninkii walla uu waxa weye caafimaado ama kii komada kujira komadii ka soo baxo qofkii gaalka uu soo islaamo ayadoo salaadii cishaha wax yar uun ka hadsiya waqtigeedii oo salaaddii subaxa soo dhawaatay waxaa laga rabaa maqribkii iyo cishihii waayo labadaas salaad looga rabaa tan garanay oo tan soo xusnay laakiin maxaa labadan salaadood iskugu xidhay duurkii iyo casarkii maqribkii iyo waxa wey waa laba salaadood oo la jamciyo qofka musaafirka ah lilcudri uu u jamciyo waxaan ognahay qofka musaafirka ah inuu duurkii casarkana jamciyo maqribkii ceshahana uu jamciyo marka maadaama qofkii safarka ku jiray uu jamcin kara salaadahan oo duhurkii u dibdhigi karo ilaa aakhir alcasr maqribkii u dibdhigi karo ilaa aakhir alcishaa ayaa wakhtigoodii lilcudri loo mideeyey daruurana min baabi awlaa daruura hadday jirtana oo qofkii dee uu salaadii ay u banaanaato uu ka baxo wixii salaadda u diiday taasna min baabi awlaa waa uu tukanaya labadii salaadood marka masaladan masaa-isha aada u qarsoon ayay ka mid tahay culimo badan baana qabta madhabkeena keliya ma aha sidaa darteed dadka halagu baraarujiyo waxa wey masaladan ka qarsoon tahay khaasatan dumarka ilan masalada ayagoo aad bay u qabsata oo had iyo jeer waxa wey caadadii way ku dhacdaa bil kasta waxooga ka daahirsadaan markaa lagu baraarujiyey gabadhii haddii casarkii hadday caadadii ka daahirsato inay duhurkii casarkiiba ay tukanayso hadday ceshihii ay caadadii ka daahirsato inay maqhribkii ceshihiiba ay tukanayso waa masale runtii muhiim ah oo dumar badan ka qarso walow balaqa haddii qaan gaadho qofkii fiihaa salaada dhexdeeda atamahaa salaaddii wuu dhammaystirayaa wa ajsa'athu wayna u gudaysaa salaadaasi cala saxiixi sida saxiixa ah aw amase wuxuu qaan gaadhay bacdahaa salaadii markii uu sameeyey kadib ayuu qofkii qaan gaadhay falaa icaadata soo celin calayhi dushiisa ma ahaanin halka usoo qadar cala saxiixi wejka saxiix haddaan qabanno qofkii aan qaangaadhka ahayn ilmihii yaraa haddii uu salaada dhexdeeda ku qaangaadho isagoo salaadii ku jira ayaa waxaa gaadhay xilligii uu dhashay markii laga bilaabo shan iyo toban sano oo qamari ah ayaa u dhammaystirantay taasna waa la xisaabaya hadda maanta waa la qoraa qofkii waxaa weeye taarikhdii u dhashay sanadkii iyo bishii iyo maalintii iyo saacaddii iyo daqiiqaddii inta waa la qoraa marka haddii asagoo salaadii faradkeed ku jira waxa weeye waktigii shan iyo tobankii sano ay gow u buxsanto qofkaasi ma laga rabaa salaadii inuu hee Ehm, uu istiinaaf ku sameey ka baxo o dib usoo bilaabo maya salaadaasuu dhammaystiraya wayna u gudaysaa hadda salaadda inteedii horaa waxaa weeye waajib kuma ahaynoo salaad sunnay u ahayd laakiin waxa wey wuu dhammaystirayaa oo saasay salaaddii ugu gudaysaa maxaa yeelay salaad dhammaystiran oo shuruuddeedii arkaanteedii ay u dhammaystiran tahay ayuu qofkani tukaday haddii sidoo kale uu qaangaadho oo da uu ku qaangaadho ama wax kale uu ku qaangaahay salaaddii markuu tukaday kadib wakhtigii salaadana uu harsan yahay weli watigii baaqi uu yahay lagama rabo salaadii inuu soo celiyo icaada markuu leeyahay waa soo celin eg icaade iyo qadaa way kala duwan yihin qadaana waxa weeye salaadii markii ay tagto in dib loo soo qalleeyo taas qadaa baa la yidhahda icaadana waxa weeye salaadii wakhtigeedii wuu joogaa in dib salaaddii loogu soo celiyo haddii khalal uu ku yimaado taasa icaada la yidhahda marka haddii salaaddii uu tukado asagoo sabi ah oo weli qaangaadi oo da'diisii saacado wax yaruu ka laaban tahay ama saacad ama wax ka yar ama daqiiqadaba marka salaadii uu tukado wakhtigii dadii an jirkii u buuxsanto amaba uu ku qaangaadho ixtilaam ama wax kale waxa weya markaas salaadaa soo celin saasay u asaxaysaa walow xaadad gabadhii hadday xaydo aw junna ama qofkii u waasho awal alwaqti wakhtiga awalkiisa wajabad way waajibaysaa tilka salaadda ayada ah ee uu soo gaadhay way waajibaysaa in adraka waa haddii uu haleelo qadra alfardi faradka qadarkiisa haddii uu haleelo wailaa haddii uusan haleelin faradka qadarkiisa falaa salaadii ku waajibi mayso wuxuu ku leeyahay gabadhii haddii ay xaydo wakhtiga awalkiisii ama ninkii uu waasho ama gabadhii ay waalato wakhtiga awalkiisii salaaddii baa gashay duhurkii maalan ama casarkii dabeetana gabadhii caada ku dhacday ama qofkiibaa waashay salaadaa ma laga rabaa mise lagama rabo tafsiil baa ku jira waxaan eegaynaa qadarka uu wakhtiga ka haleelay ma dhan yahay in faradkii lagu tukado mise ma dhanno hadduu uu qofka ka soo haleelay asagoo dee maanicanuusa ku imaanin ama gabadhii caadadiina ku imaanin ama waalidii qofkiisa ku imaanin hadduu yahay wakhti ku filan salaadda in la tukado weliba salaad akhafa mumkin inta ugu fudud ee salaadda laga tukan karo waxa wey oo lagu dahaaro qaadan karo oo lagu tukan karo waxa wey salaadaasi waajib bay markaa ku noqonaysaa oo wuu soo qallayn doonaa hadhow markii qabadhii ay markaa daahirsato ama qofkii waalaa uu miirsado salaadda wuu soo qallayn doonaa haddiise uusan haleelin qadar alfard yani qadar lagu tukan karo faradkii muusan haleelin maalan hal daqiiqo wakhtigii markii dee aadaan ka soo wareegay ayuu qofkani waxa wey waashay ama gabadhan caadadii ku timi dee markaasi qadar alfardi buuna so haleelin qofka soo qalo lagama rabo ma soo qalayn hadhow gabadha markii ay daahirsato salaada soo qalayn mayso soo qalayn mayso maxaa qadar fardiba maysan ka soo haleelin salaadii mayna makansanin maysan he ma kansanin marka salaadaas ku waajibi mayso qalaheeda waayo masaladan waxay ka mid tahay masaaisha qarsoon ayay ka mid tahay saa darteed ha lagu baraarujiyo dumarka had iyo jeer ee caadada ku dhacayso maxaa yeelay way u baahan yihin gabadhii hadday salaadii ka soo hareesho waxa weeye qadr alfard dabeetana caadada ku timaada iyadoo tukanin salaada dhowaan markay daahirsato way soo qalaynaysaa maxaa yeele salaada dimadeedii bay ku waajibtay dee wakhti ay ku tukatana way haleeshay dabeetana dee waxaa ku yimid maanic ama cudurka ayaa ku yimid salaadaas way soo qalayn doontaa markay hadhow ay daahirsato faslun faslka mualif wuxuu ka hadlayaa aadaankii iyo aqinkii wuxuu kaga hadli doonaa lix eh, arrimood ayuu ku sheegi doonaa xuumka aadaanka iyo aqinka waxaa kaloo ku sheegi doonaa siiqada aadaanka ama qaabka aadaankii aqinku ay u dhacayaan wuxuu ku sheegi doonaa sunanta aadaanka iyo aqinka shuruudda muadinka qofka muadinka waxaa loo sunneeyo qofka maqlaya muadinka waxaa loo sunneeyo iyo qofka waxa wey muadinka laftirkiisa markuu aadaanka dhameeyo waxa loo suneeyo ahaa adkaar iyo adciyo intaasuu ku sheegi doonaa muanifku alaadaanu aadaankii waliqaamatu aqankii sunnatun sunno weeye adaanku luqa ahaan waxa weye iclaam iclaam waa ogeysin weeye ilahi wuxuu yihi waadin fi nnaasi bilxaji yani dadka waxaad ogeysiisaa xajkii ee aclimhum ogeysi weeye sharcanna waxaa weeye waa qowl makhsuus ahoo lagu ogaanayo waqtiga salaada faradka yani qowl dadka lagu ogeysiinayo waqtigii salaada inuu galay ayaa aadaanka lagu ilaaqaa waxaana asal u ahaa kitaabkii sunnadii iyo ijmaacii wuxuu uhi waidaa ila salaati ittakhaduuha huzwan walaciba nabigu wuxuu uhi sal allahu alayh waslm idaa xadarat asalaatu lakum axadukum uma liyamumakum akbarukum hadday salaadii ay soo gasho waqtigeedii galo axadkiin haydin aadaamuu yidhi dabeetana kaydinku weyn haydin tujiyo aadaankana waxaa la jideeyey sanadii koobaad ee hijrada ayaa la jideeyey intaan la jidayninna waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo galay ayaa la isweydiiyey maxaan salaada ku ogaanaa marka hore wax yaraatay aadaana muusan jirin wakti waxaa jira ay muslimiintu waxa weeye ay beegsan jireen oo salaadaha ay tukan jireen cadceeddu markay zuusho salaad duhur baa la tukan jiray casarkii marka waqtiga soo galo xilligaa un baa laiskugu imaan jiray masjidka oo salaaddii la tukan jiray iyadoon aadaan iyo aqintoona uusan jirin dabeetana taasi waxay keentay xoogaa ishkaalahoo ile qofku waxaa laga yaabaa inuusan ku baraarugin xilligii salaadda inuu galay dabeetana waxa la maxaan ku ogaanaa aadaankii asxaabtii marka aaraa kala duwan soo jeedaysa qaar waxay dhaheen aan adeegsano jaras ama gambaleel baalkan dee waxa weeye naaquuska la yidhahdo ama jaraska la yidhahdo ee nasaaradu ay u isticmaalaan kaniisadahooda aan isticmaalay dheheen qaarna waxay dhaheen maya bunkaan adeegsanay dheheen oo salaaddii aan ugu dhawaaqnay sida yuhuudda ba isticmaalaan aaraadii baa kala duwanaatay dabeetna iyadoo xaaladdu sidaa tahay ayaa saxaabi yidhahda cabdillaahi bn zayd bni cabdirabbihi ayaa seexday dabeetna wuxuu idhi waxaa soo maray nin wata naaquus waa jaraskaaan sheegaynay ama gambalelki dabeetna waxaan idhi buui war gambaleelkan ma iibinaysaa maxaad ku fali buui salaadan macnaha ka ogaanana buui salaadii baan dadka ugu baraarujinayna wuxuu ihi wax ka fiican makuu sheegaa haabaan idhi buui dabeetna wuxuu sheegay buui aadaankii allahu akbar allahu akbar ashhadu alla aadaankii uu sheegay dabeetana uu iga yarfogaaday haddana igu soo laabtay aqinkii uu ii sheegay markii aan waabariistay ayaa nabigu u yimid alayh slat waxaan u sheegay riyadii aan ku riyooday dabeetna nebigu wuxu uhi insha allahu waa riyo xaq ah dabeetna wuxuu u tag bilaal oo u sheeg aadaanka aad ku riyootay bilaal baa kaa cod dheer oo sidaa darteed waxaa weeye isagaa aadaamaya dabeetna bilaal baan la istaagay buui aadaankii baan u sheegay buui kelima kelima baan sheegay asna ku dhawaaqayay dabeetna xaaladda iyadoo sidaas sayid cumar baa maqlay buui aadaankii gurigiisuu ka soo baxay buui asagoo gu-iisi jiidaya dabeetna wuxuu ilaahay baan ku dhaartay kelimaadka laftirkoodaan riyo ku arkay markaasuu nabigu wuxu alayhi salatu wasalaam yani ilaahay baa mahad iskale haday mar riyadii iswaafaqday waaya marka riyada axkaamta lagama qaatee waxyiibaa caddeeyey ee riyada axkaamta lagama qaato laakiin tan nabi alah slam baa sugay oo saasay ku noqotay xujo wuxuu yihi mualifku alaadaanu aadaankii waliqaamatu iyo aqankii sunnatun sunno weeye wa qiila waxaa lidhi fardu kifaayatin waa fardu kifaayo wainamaa yushracaani waxaa labadooda loo jideeyaa limaktuubatin salaadii faradka ahayd wayuqaalu waxaa la odhani fi lciidi ciidii salaadii ciidda waxaa la odhani iyo wanaxwihi ciidda wixii la midka ahaa oo salaad kasta oo sida kusuufkii wixii la midka ahaa asalaata salaadii soo xaadira jaamicatan xaalay tahay mid dadkii kulminaysa waaya aadaanka iyo aqinku xukunkoodu waxa weeye yidhi waa sunno sida muctamadka ah waa sunno maxaa yeel nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam low yaclamu nnaasu maa fi nidaai wasafi alawal lastahmuu calayhi dadku hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan aadaankii iyo safka hore ay ku qori tuuran lahaayeen siduu bukhaari wariyey waayahay laakiin waa sunnatu kifaaya oo dadkao dhan sunno uma wada ah dad jamac hadday meel wada joogaan waxaa ku filan qofun inuu aadaamo una aqimo waa sunnatu kifaaya qowl kale wuxuu leeyahay madhabka daciif ku ah waa fardu kifaaya sunno ma ahee waa fardu kifaaya bimacnaa waa waajib kifaa'i ahoo haddii dadku ay la imaan waayaan dhammaantood adaankii way dembaabayaan haddii ay la imaadaan oo qof ka mid la yimaadana oo macnaha jamicii qof uu aadaamana dee waxa wey faradkii wuu saasu kaga dhacayaa marka labada qowl way kala duwan yihiin kaa hore dembi ma sheegayo sunnaha kale laakiin kan dambe haddii dadkii wax aadaamaba la waayo oo waxa weye beldadii ama tuuladii ama magaaladii laga aadaabi waayo shicaarkii aadaabku ka muuqan waayo dhammaantood way dambaabayaan imaamka muslimiintana waxaa markaa laga rabaa inuu la dagaalamo baldadaas waxa weye aadaami weyne maxaali way dambaabeen calaa hada alqowl waa qowlka dambe laakiin qowlka hore sidaa ma qabo wuxuu leeyahy waa sunno oo waxa wey dadka lagula dagaalami maayo haddii aadaankii ay ka tagaan haddaba maxaa loo jideeyaa aadaankii iyo aqankii waxaa loo jideeyaa un salaaddii maktuubada ahayd waa salaaddii la farad yeelay waa shantii salaadood unbaa aadaankani aqankani sunno ay u yihiin waaya laakiin salaadaha aan faradka ahayn ee sunanta ah aadaanka looma jideeyo salaata janaasada looma jideeyo salaaddii lagu nadari looma jideeyo maxaa waxaas kuma sugnaan bale waa karaaho salaada ciidda iyo wixii la midka ah waxaa loo jideeyaa buu mualifku yidhi in la dhaho asalaata jaamicatan ama asalaatu jaamicatan salaadu waa mid dadkii soo jamcinaysa asalaata jaamicatan marka lagu leeyahay waxaa kuu bannaan inaad dhahdo asalaata jaamicatun labadaba aad kor dhigto oo asalaatana lagu nasbiyo ficil muqadar oo ah uxduruu soo xaadira asalaata salaadii jaamicatan xaalay mid dadkii waxa weeye jamcinaysa oo toddobana xaalkii lagu nasbiyo ama in la dhaho asalaatu jaamicatun salaadii waa jaamic mubtadii khabar laga dhigo taana way bannaantahay ama in la dhaho asalaatu jaamicatan oo loo soo qadaro asalaatu salaadii haadihi tani asalaatu jaamicatan xaalita intaaba way bannaantay waaya marka salaada ciidda iyo wixii la midka ah asalaatu jaamicatan baa loogu aadaamayaa aadaankii caadiga ah iyago ma leh waa kusuufkii taraawiixdii salaaddii ciidda iyo istisqaagii salaadaha sunnadaha ee jamaacaadka lagu ogobo dhammaantood asalaata jaamicatan baa lagu dhawaaqayaa oo arinkaasi wuxuu ku soo arooray kusuufu shams qorax madoobaadkii kuso arooray nabig ala sl wuxuu faray in lagu dhawaaqo asalaata jaamicatan si dadkii iskugu imaadaan markay qoraxda oo salaadii kusuufka loo tukado salaadahan kalena waa looga qiyaas qaatay salaadahan kalena waa looga qiyaas qaatay maadaama yihiin salaado sunno ahoo jamac lagu ogayo waaya waljadiidu qowlkii jadiidka ahaa ee muctamadkaa waxaa weeye nadbuhu aadaankii in loo sunnaynayo lilmunfaridi qofkii keli ku tukanayay oo keligii tukanayay wayarfacu wuuna kor yeelayaa sawta oo codkiisa ilaa bimasjidin masjid mooyaane masjidkaasoo waqacad ay dhacday fiihi dhexdiisa jamaacatun jamaaca ay dhacday wa yuqiimu wuuna u aqimayaa lilfaa'itati salaadii tagtay walaa yu-adin oomana aadaamayo salaadaa tagtay ee lasoo qallaynayo fi ljadiidi qowlkii jadiidka ahaa qultu waxaan idhi alqadiimu qowlka qadiimka ayaa adharu halkan xoog badanoo oo ah in salaada faa'itada ah waxa weeye loo aadaamayo fain kaana hadaba haday jiraan fawaaitu salaado tagay oo lasoo qallaynayo lam yu'adin uma aadaamayo ligayri ula midda hore waxaan ahayn yani midda u ayuunbuu u aadaamayaa una aimaya kuwa dambena wuu u laakiin uma aadaamayo salaadahii qallaha ahaa ee mar uusa wada qalinayo aadaanka wuxuu sunno yahay jamaca iyo munfaridka jamaacadana waa loo aadaami qofka munfaridka hadduu keligii tukanayana ayadna waa sunno inuu hee aadaamo oo aadaankii uu la yimaado codkiisana uu kor u qaado weliba markii uu aadaamay ilaa inuu masjid jamaaca lagu oogay inuu ku tukanaya mooyaane markaas codkii kor u qaadi maayo aadaami wuuna aqimi lakiin codkii kor u qaadi maayo waxaa daliil qofka munfaridka ah inay sunno u tahay inuu aadaankii la imaanayo xadiidkii abu saciid alkhudri radi allahu tacala canhu saxaabigaasa wuxuu ku yihi cabdilaahi bni cabdiraxmaan bn abi sacsaca ninka layidhaahdo oo taabiciinta ka mid ahaa waxaan ku arkay wuri inaad jeceshahay adhiga iyo baadiyaha haddii adhigaaga aad la joogto meel miyi ah ama meel miyi aad ku sugan tahay oo salaaddii marka aad u aadaanto codkaaga kor u qaad buu yidhi aadaan kor ugu qaad maxaa yeelay codkaaga meesha uu gaadhayo ma maqlayo jin iyo insi iyo shay waxuun hadduu maqlo yowma alqiyaamo wuu kaaga markhaati kacayaa nabigaan arrinka ka maqlay wuui sal allahu calayhi wasalam marka halkaas laga qaatay qofkii munfaridkaa inay sunnadu tahay inuu aadaamo codkana kor u qaado waxaa laga soo reebay keliya qofkii masjid ku jiray masjidkaasina ay jamaaco dhacday haddii masjid jamaacad lagu oogo oo adaa uu dib ka soo gasho masjidkii ood tukanayso marka adaankii waad aadaami laakiin cod kor u qaadi maysa oo sababta ma waa maxay waxaa laga yaabaya dadki inaad tashwiish geliso oo dadka isdhahaan malaha dee salaadii hore watigeedii bay ka hormarto iminkaaba la tukanaya salaadii oo inaga tukana maaha oo adaankani muxuu yahay warba salaadii baa lagu soo celinaya war maxaa jira dadkiibay tashwiish gelinaysa marka aadahan laakiin codka hoosu dhig waaya salaada faaitada ah ee tagtay miyaa loo aadaamayaa loona aqimayaa wuxuu ku yidhi wayuqiimu lilfaaitai walaa yuadin fi ljadiid qowlka jadiidka wuxuu leeyahay buuhi salaada faaitada ah waa loo aqimaa laakiin looma aadaamo macnaha salaad aad soo qalaynaysa hadday jirto oo kaa tagtay oo farad ah waad u aqimi laakiin uma aadaamaysid saasuu leeyahay maxaa yeele nabiga alai slat slaam salaadihii ka tegay maalintii uu godku qodayay khandaq wuu soo qalleeyey umana aadaamin saasuu leeyahay waayaha laakiin imaam nawowi halkaa ka daba tago wuxuu idhi qowlka qadiimka ah ayaa halkan xoog badan macnaha qadiimka wuxuu leeyahay salaada qalaha ah waana loo aadaami waana loo aqrinaya sida salaaddii xaadirada ahayd oo kale ah, taasna waxaa daliil u ah buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii asiga asxaabtii ay safarka ahaayeen ay waadigii ay seexdeen dabeetna salaadii subax ay ka tagtay oo hurdo kaga tagtay ay soo tooseen ayagoo waxaway cadceeddii ay soo baxday nabiga calayhi salaatu wasalaam waadigii wuu ka tegey laa cadcadi ay maaragtay koru kacday dabeetana meel buu degayoo wuu weyse qaatay bilaalna wuxuu faray inuu aadaamo salaadii ayuu aadaamay warfiirso salaad sofa la soo qalaynayaa maca dalik nabg alay slam faray bilaal inuu aadaamo oo uu aqimo marka hore intuu aadaamay oo labada ragcadood ee sunnahay tukaday ayuu haddaba waxaa weeyaan dabeetana aqimay oo nabi wuxuu tukaday salaadii subax oo qalla ah qowl qadiim iyo jadiid waxay isku hayaan adaanku ma xaq u leeyahay waktiga mise waa xaq ay leedahay salaadu salaada faradka ay leedahay qadiimku wuxuu leeyahay waa xaq faradku u leeyahay waana qowlka muctamadka ah jadiidkuna wuxuu leeyahay aadaanku xaq salaadu ay leedahay ma ahee waa xaq waktigu leeyahay oo waktiga salaada hadduu joogo ayuun baa la aadaamaya lakiin mar hadduu waktiga salaada uu tago salaadan ay qala tahay dee la aadaami mahayo lakiin qowlka qadiimka wuxuu leeyahay maya waa xaq ay salaadu leedahayoo ama waktigii ha joogo ama waktigii ha tago mar kastaba salaada faradka xaq bay leedahay in loo aadaamo qowlkaasaana muctamada marka masaladan waxay ka mid tahay masaaisha qadiimka ah ee waxaa weeye raajixa ah ee madhabka raajixu ka ah. waa kaan hore usoo tilmaanay inay asal tahay masaaisha jadiidi qadiim ay ku jiraan in he jadiidku uu muctamad yahay marka laga reebo masaail dhowr iyo tobanah dhowr iyo tobankii bay ka mid tahay masaladan aan hadda halkan ku xusnay haddaba salaado qalla ah hadday jiraan oo majmuuco ah oo qofkii uu soo qalaynayo mar uu soo wada qalaynayo ma wuxuu u aadaamayaa salaada u horaysa mise dhammaan u wada aadaamaya salaad kasta u aadaamaya u aimaya horta inuu midda horeysa u aadaamaya lasuma haysto una aimaya mid kastana inu aimaya lasuma haysto laakiin mid kasta miyuu aadaamaya waxa weeye sida muctamadka ah tooran buu u aadaamayaa ee kuwa dambe uma aadaamaya u aimaya waaya wayundab waxaa loo suneeya lijamaacat nisaai ee dumarka jameecadooda jameecada hadday dumarka ku tukanayan waxaa loo sunneeyaa aliqaamatu salaadii inay u aqimaan ayaa dumarkii jamaacada ahaa loo sunneeyaa lal aadaanu aadaanse looma sunneeyo cala lmashhuuri qowlka mashhuurka ah dumarkii jamaacada ahaa ee kooxda ahaa aadaankii iyo aqankii ma sunno u yahay mise sunno uma ah aqanka unbaa sunno u ah laakiin aadaanka dumarka looma suneeyo si ahaanba ama keligood ha ahaadaan ama waxa weeye rag ha la joogaan mar kastaba waxa weeye ayaga looma sunneeyo inay adaamaan laakiin aqinka unbaa sunno u ah oo mid ayaa u aqimaysa salaadii dabeetna way tukanayaan sababtuna waxaa weeye adaanka waxaa ku jira rafcu sawt codkii baa kor loo qaadayaa hadday dumarkii cod kor u qaadana wax laga cabsanaya inay raggii fidneeyaan marka eh, waxa weeye sunno oo aadaankii ee aqinkiibaa sunnoa qowlka mashhuur ka soo wuxuu leeyahay maye aadaankii aqinkiiba waa sunno sida raggaba sunno ugu yahay iyo ayagana sunno ugu yahay laakiin cod kor u qaadi isku waafaqsan yahay codka kor u qaadeen kama taagno saaxiibadeed ama gabadhaas aadaamaysa sawaaxibteeda dumarkaa la jooga ayunbay naqashiinaysaae laakiin waxa weeye codkii kor u qaadi mayso wuxuu leeyahay maye aadaani aqinkoona looma sunnayo dumarka ayaga saddexda qowl baa ku jira walaadaanu aadaankii manaa labalaba weeye waliqaamatu aqinkiina furaada kelikeli weeye oo lafdigoodu waa kelikeli ilaa lafd aliqaamati aqinka lafdigiisa mooyaane oo lafdiga qad qaamat isala qad qaamat isala kaas ujeedaa oo kaasi waa labalabo wa yusanu waxaa la sunneeyaa idraajuhaa in la dedejiyo aqnkii idraajuha damiirka wuxuu laabanaya iqaamadii in la dedejiyo watartiiluhu in si kaadsiinye ah loo aadaamo tartiiluhu wuxuu laabanaya aadaankii damiirku macnaha aadaankii si ta'ni ah oo degan in loo aadaamo ayaa sunno ah aqankiina la dedejiyo watarjiicu in lagu celceliyo fiihi aadaankii ayaa asna sunno ah oo tarjiic lala yimaado watawiibu iyo in tawiib lala yimaado fi subxi salaada subax dhexdeeda ayaa iyadna sunnaha tadqiiqku waxaa weeye asalaatu khayru min annowm inuu qofkii dhaho markii uu eh, salaada subax u aadaamayo aadaanka waa labalabo macnaha lafdigiisu wuu lamaana yahay inta badan alfaada aadaanku waa waxa wey matna labalabo wey markii laga reebo takbiirta xagga hore oo takbiirtu iyadu waa afar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar laakiin iyo marka laga reebo tahliisha laa ilaha illa allah agga dambe iyadu lama soo celinayo laa ilaaha ila allah oo iyadu hal mar lakiin inta kale alfaada kale waa laba labo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadan rasuulullah ashhadu anna maxamadan rasulullah xaya cala sala xaya cala sala ila akhiri waa laba labo aqinkuna waa furaada keli keli weeye waxa weeye markii laga reebo lafd aliqaama lafd aliqaamana waxa weeye qad qaamat asala qad qaamat asala lafdigaa markii laga reebo inta kale waa keli keli oo qofku wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamada rasul llah ala sala xaya ala alfalax ila akhiri waayahay maxaa arrinkaasi wuxuu ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka anas ku sugan wuxuu ihi bilaal waxaa la faray inuu la maaneeyo adaanka witerkana uu kelikeli ka dhigo markii laga reebo iqaamada muttafaqun calayh saasaa la faray buu dabcan qofka faraya waxa weya nabiga calayhi الsalaau wasalaam ayaa nabiga nabiga ubaa faraya ilan qof kale tashriicaas ma leh waxaa sunno ah in adaanka marka la adaamayo aan la dadejinin oo si degan loo adaamo oo macnaha alfaadiisa aan yani israacinine eh, la kala googooyo oo si tani ku jiro loo adaamo yani labadii takbiiraba cod laisku raaciyo wahaakada saa loo kala saarsaaro lh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an sidaas loo kala saarsaaro aqinkase waa la dadejini oo waxa weeye kaatiye kuma jiro allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxameda rasuul llah xaya ala salaa xaya ala lfalaax qad qaamat sala qad qaamat sala allahu akbar saas yani isu raraaciyo waa sunno wey sida nabig alay slam ka soo aroortay xikmada ku jirtana waxaa weeye adaanka iclaan baa lagu talagalay weysiin sidaa darteed in yani codkii la kala saarsaaro oo si kaatiye ah e, waxaa weeye loo adaamo ayaa ku xel dheer weysiintaas laakiin aqinka maqsuudkiisu maaha ogeysiin ee waa istinhaad dadkaa fadhiya xaadiriinta salaad usoo xaadiray ayaa salaadii loo kicinaya waxaa laleeyahay salaadii waqtigeedii waa la gaadhay tukada ee dadkaa maqan looma sheegayo waxaa kaloo sunnaha atarjiic aadaanka waxaa loo sunneeyaa tarjiic in lagu celceliyo lafdiga shahaadateynka inta aan yani codkii kor loogu qaadan in cod hoose lala yimaado tarjiic waxaa weeye an yatiya bishahaadateyn siran qabla an yatiya bihima jahran labadii shahaadateyn ashhadu an laa ilaha illa allah iyo ashhadu anna maxamadan rasuulullah inuu cod hoose uu marka hore uu ku akhriyo intuusan ku dhawaaqin ka hor oo see buu u samaynayaa wuxuu leeyahay maalan markuu soo gaadho ashhadu an laa ilaha illa allah ayaa wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadan rasuulullah ashhadu anna maxamadan rasuulullah ashhadu an laa ilaaha illa allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله marka tarjiican lagu sheegay waxa way soo celcelin oo lafdiga shahaadateynka laba jeer soo celcelinaya marna si qarsoodiyaha loola imaanaya marna si jahri ah oo codka kor loogu qaaday arrinkaasna wuxuu ku sugnaaday xadiidkii saxaabigii nabiga muadiniintiisa ka mid ahaa la dhihi jiray abu maxduura saasuu samayn jiray sida ku sugan saxiix muslim waxaan filayaa inay muadiniin badan aysan ogeyn masaladan marka insha allahu tacala ragga muadiniinta ha ka war hayaan xikmadda ku jirta tarjiicani waxay tahay shahaadateynkan maadaama ay yihiin kelimatay alikhlaas labadii kelime ee tawxiidka ayaa qofkani waxaa weeye si ikhlaasan ula yimaado ayuu marka hore naftiisa u maqashiinayaa waxa wey wuuna tadaburaya wuuna ku fikiraya markuu hoos u akrinaya asaga tadaburaya waxaa kaloo sunno ah tawiib tawiibku waxaa weeye qofkii inuu he uu dhaho asalaatu khayru min annowm ee salaada subax markuu u aadaamayo aadaanka hore iyo aadaanka dambeba yani aadaanka hore khaaskuma aha aadaanka dambena khaas kuma ahe labada aadaanba ee salaada subax labadaba asalaatu khayru min annowm ayuu qofkii leeyahay markii uu xaycalataynkii ula yimaado xay cala salaa xay cala alfalaax markii uu dhaho ayaa intuusan allahu akbar allah akbar dhihin ayaa wuxuu leeyahay aلsalaaةu khayru min الnawm aلsalaaةu khayru min الnawm salaada ka khayr badan hurdada sidaasuu leeyahay marka arrinkaasi waa sunoo wuxuu ku sugnaaday xadiidka abi daawuud uu wariyey wan yuadina oyusana waxaa la suneeya an yuadina inuu aadaano qaa'iman asagoo taagan lilqiblati qibladiina u jeeda wayajib waxaa waajib ah in la tartiibiyo oo macnaha tartiibtiisa iyo si iskugu xigo iskugu xijisiiyo wa muwaalaatu inuu xidhiiriyo ayaa waajib ah wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay laa yaduru dhibi maayo kalaamun hadal iyo wa sukuutun aamus oo dhaadheer waaya waxaan kusoo jiray sunantii aadaanka waxaa ka mid ah sunantii aadaanka in qofkii adaamo asagoo taagan oo fadhinin maxaa yeel nabig alayh slam wuxuu ku yihi bilaal markii adaanka uu farayay qum yaa bilaal fanaadi bisalaa bilaal oo istaagoo salaaddii eh, waxa wey u adaan sidoo kale waxaa sunno ah inuu qiblada qaabilo markii uu adaamayo ama uu aqimayo iyadna waa sunno eh, haddii asagoo fadhiya uu adaamo ama asagoo qibladii aan qaabishanayn u adaamo ama u aqimo waxa weeye adaankii aqrinkii way asaxayaan laakiin arinkaasi waa arin makruuhoo sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam khilaafsan waxaa waajib ah in adaanka tartiibka alfaadiisa la ilaaliyo tartiib waxaa looga jeeda halkan alfaadiisa si ay u kala horeeyaan in loo kala horreysiiyo oo waxa wey agga dambe aan laga soo bilaabin ama dhexda aan laga soo bilaabin ama aan isdaba marinin waa in tartiibka aadaanka sunnaha kusoo aroray in loo ilaaliyo weyaan haddii uu isdaba mariyo ma asaxayo oo qofkii uu maalan alfaadii wax ka kala tago ama mid mid ka hormariyo de ma asaxay waxaa dadka u malaynayaan cabad ciyaar bay moodayaan oo maqsuudkii laga lahaa aadaanka ee iclaamka ahaa ma xasilayo sidoo kale waxaa waajiba in aadaankii la xidhiiriya alfaadiisa oo wakti dheer uusan udhexaynin ama hadal ama aamus dheer uusan soo kala dhexgelin qofkii hadduu maalan waxa weeye aadaankii uu bilaabo dabeetana uu muddo dheer aamusnaado ama maalan teleefonki usoo dhaco teleefonkii muadinkii uu ka jawaabo xoogaa hadlo muddo ah dabeetna adaanka halka ka sii wado dee waxa weeye socon mayso waa la kala gooyey marka waa inuu dib u soo bilaabaa laakiin aamus yar waxba yeeli maaya haddii maalan allahu akbar allahu akbar intuu dhaho uu yar aamusnaado xoogaa ama biyo yar cabo ama xoogaa qof u jawaabo wax dhiba maleh wax dhiba maleh hadal yar ama aamus yar oo soo kala dhexgalay ama hindhiso yar ama waxa weye qufac yar waxba yani dhib ma keenayo waxa laga hadlaya aamuska dheer xataa haddii uu maala hindhiso isagoo aadaamay waxaa sunaa inuu xamdiga la yimaado alxamdulilah qof hadduu salaamo culamadu waxay dhaheen waxaa fiican inuusan salaantii u jawaabin ilaa aadaanku ka dhameyo markuu aadaanka dhameeyo ayuunbuu salaantii ka radinayaa hadduu qof hindhisana ma tashmiitinayo ma dhahayo yarxamuka ilaa aadaan ka dhameeyo qowlba wuxuu leeyahay hadalka iyo aamuska dheer wax dhiba ma keenayaan wax dhiba ma keenayaan qowlbaa saas lakin qowlkaas waa laga xoog badanya washard muadini muadinka shardigiisu waxaa weeye alislaam islaamnimo iyo watamyiizu iyo tamyiiz qofkan inuu qofkii qof waxa weeye mumayiz ah oo caqligiisu dhan yahay uu yahay ama waxa weye wax kala garanaya ilmo yaro mumayiz inuu yahay ugu yaraan wadukuuratu iyo labnimo wayukrahu waa loo kahdaa adaankii lilmuxdii qofkii xadadka yarkaha qabay walijunubi wlkaraahatu in loo kahado liljunubi qofkii janaabada qabay ayaa ashadu sii daran karaahada aadaanka qofka janaabada qaba loo kahanayo ayaa sii daran waliqaamatu aqinkana qofkii hadduu muxdit yahay ama junub yahay aqladu ayaa ka sii adag oo taasaaba ka sii daran waay shuruuddii muadinka halkan mualif ku sheegaya wuxuu yihi shardiga koowaad waxa weeye qofka muadinka inuu ahaado muslim oo waxaa kaa baxay gaalkii dee gaalkii waxa weeye aadaan iyo aqintoona ka asix mahayo maxaa yeelay waxan waa cibaadad cibaadadan asagoo ahlo ma aha midda kale wuxuu aaminsan yahay yani salaadan yani loo aadaamayaba in eh, aysan waajib ahayn buu aaminsan yahay marka eh, inuu aadaama de waa nooc ciyaar ah ama istihzaa weya eh, waxaa kaloo shuruudii ka mid ah muadinka inuu yahay mumayiz yani qof maankiisa iyo xiskiisu ay dhan yihiin waxaa kaa baxay qofkii waalaa aadaankiisu asixi maayo ilmihii yara ee xaju tamyiizka aan gaadhina adaankiisi ma asaxayo aanu mayiska ahayn lakin hadduu ilmuhu mayiz yahay waxa wey wuu adaami karaa adaankiisu waa asaxaya inkastoo laga fiican yahay waxaa kaloo shuruudda ka mid ah dukuuradii yani qofkii muadinka inuu yahay lab oo waxaa kaa baxay dhadig yani dumarkii inay rag u aadaamaan ma asaxayso dumarkii rag uma aadaami karaan laakiin dumarkii inay dumar u aadaamaan wayna soo dhaaftay in aysan sunno ahayn wayna soo dhaaftay eh, laakiin halkan waxaa laga hadlayaa haddii ay dumarkii ay rag u aadaamayaan taasi ma ansaxayso eh, qofka muxdidka ah inuu aadaamo waa makruuh makruuh weeye asagoo weyse qabin inuu dadka u aadaamo de waa laga fiican yahay inuu dahaaro qabo markuu aadaamaya ayaa fiican laakiin hadduu aadaamo aadaankiisu waa ansaxaya qofka junubka ah hadduu aadaamana aadaankiisu waa makruuh karaahadiisuna way ka sii daran tahay qofkii xadad yar qabay muxjisku wuxuu ahaa qof aan weyse qabin laakiin dee waxa weeye weysoon u baahan kaasi waa makruuh aadaankiisu haddii uu janaabo qabana kaba sii daran ilan qofkaasi maydhi buu u baahan yahay hawl culus aqinkana uu ka sii culusiya arrinkiisa oo haddii isaga oo aan weyse qabin uu salaadii aqimo ama isagoo janaabo qaba salaadii aqimo de way kasii daran tahayo maadaama aqankii de salaadii uu saaran yahay oo markii salaadii la aqimo markiiba salaadii la gelayo waxaa ka laazimaysa intuu aqimo inuu dabeetana salaadii uusan tukanin oo baxo oo si usoo weysaysto ama uu usoo maydho marka salaaddii inuu daba maro ayaa ka laazimaysa sidaa darteed waa makruuh karaha shadiida oo yusanu waxaa la sunneeyaa sayitun qof cod dheer inuu ahaado muadinkii xasanu sawti cod quruxsan cadlun oo waxa weeye cadli ah macnaha qof diyaano leh oon faasiq ahayn walimaamatu imaamnimada ayaa afdalu minhu adaankii ka fadli badan fi lasaxi sida asaxa qultu waxaan idhi alasaxu sida asaxa ah annahu in adaanku afdalu minhaa uu waxa weeye imaamnimadii ka fadli badan yahay ayaa asax ah, wallahu aclam qofka muadinkaa ah maxaa sunno ah oo qofka muadinka markaan dooranayno maxaan ku dooranayna ifaadkaan ku dooranayna maxay yihiin waa dhowr si halkan mualifku inoo sheegay sifada koobaad inuu yahay sayid qof cod dheer yani dadku kale cod dheer yihiin waa hibo codkani marka qofba qofku ka cod dheer yahay ayuu kaga habboon yahay aadaanka maxaa yeele nabig alayh sl slam cabdullahi bn zayd markuu ku riyooday aadaankii muuse dhihin adug ku aadaane wuxuu yihi bilaal aadaanka u sheeg sheeg aadaankaad ku riyootay si uu ugu aadaamo maxaa yeel asaga kaa codeer gudi fainahu andaa minka sawtan asaga kaa codeer gudi arinka labaad waxaa weeye qofka muadinka lagu xulanayo inuu cod quruxsan yahay dadkuo kale cod quruxsan yihiin marka qofka codka quruxsan ayaa aadaanka ku haboon maxaa yeelay aadaanku waa yeedhitaan dadka lagu yeedhaya salaadii qofku markuu cod quruxsan yahay aadaankiisu dadkii wuu soo jiidanayaa qalbigoodii ayaa markiiba salaadii waxaa weeye u jilcaya inay maaratay ajiibaan saa darteed codqureex saamayntiisuu leeyahay nabi alayh salaatu salaam mar uu dooranayey muadin ayaa wuxuu yeedhay koox dhallinyar ah oo uu maqlay ayagoo aadaadaamaya koox dhallinyaroo yaryar ah midba codkiisuu soo jiitay dabeetna wuxuu hi bal aadaama lalabaatameey ahaayeen su codkooda u dhegaysanay wuxuu hi midkii cod quruxsanaa adiga aadaamaya abu maxduura saxaabigaas la yidhahdaa muadinka nabiga alayh salaatu wasalaam buu noqday waxaa kaloo sunna inuu ahaado qof cadli ah oo waxaa kaa baxay qofkii faasiq ahaa aan diyaanada lahayn maxaa yeele qofkan waxaa lagu aaminayaa awqaadii salawaadka marka waa inuu qof yani diyaano leh oo aan faasiq ahayn waa inuu ahaado hadduu faasiq yahay aadaankiisa u asaxayaa laakiin waa laga fiican yahay sida ilmaha yarka ahaba sabiga ah mumayiska aadaankiisa uu makruuh yahay sidaasoo kale asna uu makruuha u yahay waay midkee fadli badan adaanka iyo imaamada qofkii inuu dadkii tujiyo oo imaam u noqdo iyo inuu adaamo labadaas wadiifo midkoodee fadli badan laba qowlba madhab ku jira oo ama laba wej oo ay asxaabulimaam shaafici isku khilaafeen wej imaam raafici baa rajaxo wuxuu leeyahay imaamada fadli badan wejkaasna wuxuu soo daliishaday inay imaamnimada ka fadli badan tahay aadaankii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa laazimay imaamada oo ka doortay aadaanka nabiga alay slam lagama sheegin inuu aadaamay laakiin dadkuu salaada tushin jiray khulafaau raashidiin abubakr iyo cumar iyo cumaanna saasoo kale alkhulafaau raashidiin abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali dhammaantood ridwaan ullahi tacaala calayhim aimay dadkii tujin jiray laakiin maynaysan aadaami jirin marka taas waxay tusinaysaa bay inuu adaanka laga fadli badan yahay o imamnimada ka fadli badan tahay wejka labaad imaam nawowi baa rajaxay oo waa muctamadkii madhabka in aadaanku ka fadli badan yahay imaamadii alaصaxu anahu afضalu minha yani aadaankii ayaa ka fadli badan imaamadii anahu damiir wuxuu laabanaya aadaankii afضalu minha yani imaamadii ayuu ka fadli badan yahay wallahu aclam wuxuuna arrinkaas u deliishaday axaadiid fara badan baa ku soo aroortay fadliga adaanka oo ku soo aroorin fadliga waxawey imaamnimada waxaa ka mid ah xaadiitaas xadiidkuu nebigu aleyh isalaatu wasalaam dadka yowm alqiyama waxaa u qoor dheer muadiniinta iyo axaadii kale oo fara badan xadika haddaan soo sheegaynay qofkii adaamo in yowm alqiyaamo aadaankiisa wax kasta oo maqla inuu yom alqiyama markhaati kacayo xataa dhagaxii iyo insi shay kasta oo maqla ayaa yom alqiyama markhaati kacayo marka taas ayaa tusinaysa waxaa kaloo tusinaya qowlka nebigu ala slam allahuma arshid اla'ima waqfir lilmuadiniin ilaahay ow a'imadana hanuuni muadiniintana u dembi dhaaf maqfirada yani ka sarraysa irshaadka yani dembi dhaafka ayaa hanuuninta ka sarraysa saasay usoo daliishadeen calaa kulli xaal masalada waa masale isu khilaafsan yahay xagga fadliga labada way fadli badan yihiin lakin waxa lasku haystaa waa midkoodee sii fadli badan marka qowlka muctamadka madhabka waxaa weeye adaanka ayaa ka fadli badan imaamnimada qofkii labadaas waxa weye labadaba qaban kara hadduu mid uu qaadanayo midka fadliga badan waxa aadaanka hadduusan ka mashquulinaynin hawlihii ummadda maalan qofka madaxweynahoo kale dee sida nabig alayh slam inuu ahaabaa fiicanoo dadku tujiyo laakiin uusan aadaamin sida khulafaa raashidiin ba ahaayeen sayd cumar baa wuxuu yihi lowla alkhiliifa la adantu yani haddii aanan khaliifa ahayn oo khaliifnimadaas aysan jiri lahayn waan aadaami lahaa buuri taasna waxay tusinaysaa inuu aadaanku fadli badan yahay waayahay wa sharduhu shardigiisu aadaanka alwaqtu waqti weeye ila subxu subaxa mooyaane fa min nisfi leyli habeen kala barhkii ayuu waqtigiisii eh, gelayaa oo macnaha xilligaas ayaa salaada subax loo aadaami karaa wa yusanu waxaa la sunneeyaa muadinaani laba muadin lilmasjidi masaajidkii in loo yeelo yuadinu waaxidu midi uu aadaamayo qabla alfajri salaada subax intuusan fajarka dilaacin ka hor wa aakharu midka kalena bacdahu fajrkii saadiqii markuu dilaaca kadib uu aadaamayo waaya shuruuddii aadaanka saddex baan horey usoo sheegnay shardiga afraadna halkan uu mualif ku sheegaya waxaa weeye in waktigii salaada uu galo marka la aadaamayo maxaa yeelay aadaanka waxaa loo aadaamaya waxaw dadka in la ogeysiiyo waktigii salaadda inuu galay haddii laakiin la aadaamo waktigii salaadda oon gelin de waxaa weeye taas wax macnaha ma samaynayso darteed haddii la adaamo waqtigoon gelin ma asaxayo adaankii bilijmac culamadu taa way isku waafaqsan yihin maxaa taas waaba talbiisba dadkii baad talbiis ku samaynaysaa waxa weeye dad baa salaada xilgaa tukanaya sida khaasatan dadka guryaha ku jira dumarka iyo dadka xanuunsan iyo dadka macduuriinta ee masaajidka iman karin aadaanka markay maqlaan ayay horey salaada ka gelayaan marka qofka muadinka waa inuu hubiyaa waqtigii salaada inuu galay waaya waxaa laga reebaya arrinkaas salaada subaxoo waxa weeye waa loo aadaami karaa salaada subax habeen kala barhkii wixii ka dambeeya ayaa loo aadaami karaa waa aadaankii hore dabcan waa loo aadaami karaa taasina waxaa daliil ah xadiidkii yani saxiixayn ku sugnaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bilaal wuxuu aadaamaa habeen ee cuntadiina cuna oo caba yani waxa laga wadaa xilliga ramadaanka ama markii aad soomaysaan ilaa aad ka maqaشhaan buui aadaanka ibn umi maktuum cabdullahi ibn umi maktuum waa saxaabigii isna muadinka indhoolaha ahaa cabdullahi ibn maktuumna wuxuu ahaa nin indhala oo waxa weeye aan aadaamayn ilaa laga dhaho asbaxta asbaxta hor waad waabariisatay oo waxa weeye waxa weeye waagii qumaatii u dilaacay waqtigaa mu aadaami jiray marka loo sheegi jiray xilligii eh, aadaanka in la gaaray waxa asaguma arkaba dee windhalaya xikmada ku jirta ee eh, waxa weeye aadaanka hore loo jideeyey iyadoon salaadii eh, subax waktigeedii la gaadhin in lasii aadaamo waxa weeye dadku way hurdaan xilligaas waxaa laga yaaba qaarkood inay janaabo qabaan qaar badanna way hurdaan marka salaada subax xilligeedii oon la gaadhin waa la aadaami karaa si dadkii maaragtay lagu baraarujiyo salaadii hurdada uga kacaan oo u maydhaan oo u diyaargaroobaan oo ay salaadii maaragtay eh, u haleelaan wayusanu waa la suneeyaa muadinaani laba qof oo u aadaanaya masjid yani laba muadiniin loo yeelay masaajidka ayaa fadli badan oo sunno ah midna uu aadaamo salaada subax intaan waqtigeeda gelin midna salaada subax waqtigeeda marka la gaadho uu aadaamo sida xadiidkii aan soo xuseynay hadda ku sugnayd bilaalla wuxuu aadaami jiray aadaanka hore ee salaada subax ee cabdullahi ibn maktuum wuxuu aadaami jiray aadaanka dambe ee salaada subax saasaa oyusanna waa loo sameeya lisaamicihi saamici lmuadini qofka muadinka maqlaya milu qowlihi qowlkiisa oo kale inuu ku dhawaaqaa loo sunneeyaa oo macnaha ka daba dhaho wuxuu ku dhawaaqayo ilaa fii laga reebo labada xaycalatayn macnaha xaya cala asalaah iyo xaya cala alfalaah markii laga reebo fa marka wuxuu odhanayaa labadaas laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla xeelad ma jirto aan kaga leexanayno macsida ilaahay walaa quwata awood ma lihin aan u yeelanayno daacada ilaahay ila biاllahi ila bimacuunat illahi ilahay kaalmihiisa mooyaane qultu waxaan idhi wailaa fi tatwiibi markii laga reebo tatwiibkii oo macnaha asalaatu khayru min anowm markuu muadinku dhaho fayaquulu qofkii marka u jawaabayay muadinku wuxuu odhanayaa sadaqta run baad wa barirta waad samafashay oo waxaad la shay samafal ah iyo khayr baad wallahu aclam walikullin mid kasta waxaa loo sunneeyaa oo muadinkii qofkii maqrayayba ah an yusalliya inuu ku salliyo cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam bacda faraaqihi aadaankii markuu dhammaado kadib uma dabeetana wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow rabba hadihi dacwati attaamati allihii dacwadankan dhammayska tiran rabbigeed ahaayow macnaha rabbigii yeerhitaanka wuxuu laga wadaa aadaankan wsalaati alqaa'ima iyo salaadii oogmaysay rabbigeedii o aati waxaad siisaa muxameda nebi moxamed alwasiilata wasiiladiisii walfadiilata fadiiladiisii wasilada waxaa laga jeedaa dhawaanshihii ilahay loo dhawaanayay waxaa kaloo lagu fasira wasiiladii suu nabig alay slam xadis kale ku tilmaamay darajo aada u sarraysa oo jannada ku taalla oo hal qof unu mutaysanayo marka wasiiladaas ilaahay ou nebi moxamed sii walfadiilata iyo fadiiladiisii wabcadu ilaahay usoo saar maqaaman maqaaman maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiiyey oo khalaa'iqdoo dhan iyo dadku idil iyo insiga jinba ay mahadinayaan alladii maqaamkaasoo wacadtahu nabiga aad u waxa wey maqaamu shafaacati alcudmaa shafaacadii weyneyd ee ilaahay subxaana wa tacala inu kala saaro maalinta qiyaama maqaamkaas weeye waaya halkan mualifku wuxuu ku xusayaa in ay sunno tahay qofka maqlaya muadinka inuu ka daba dhaho hadallada uu ku dhawaaqayo oo markuu allahu abar allahu abar u dhaho allahu abar allahu abar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa wahaakada markii laga reebo xay calataynka xayi cala asala xayi cala alfalax markuu leeyahay xayi cala asala xayi cala alfalax ma dhahaye wuxuu leeyahay laa xawla walaa quwata ila billah ah. ah nabigu wuxuu hi alayhi الsalatu wasalam ida samictum nida faquluu mila ma yaquulu muadin haddii aad maqashaan aadaanka waxaad ka daba dhahdaan waxa uu muadinku leeyahay muttafaqu caleyh ka daba dhah bu yiri a slam xadii kalena wuxuu noo cadeeyey nabig alay sl slam xaya cala asala xaya cala alfalaax in laga daba dhahayo laa xawla walaa quwata ila billah saasuu noo cadeeyey mualifku nawowi raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ka soo reebay sidoo kale tadbiibkii wuxuu ihi muadinku markuu dhaho asalaatu khayru min anom salaada subax adaankeeda dhihi mahaya asalaatu khayru min anom wuxuu leeyahay sadaqta wa barirta sadaqta run baad sheegtay muadiyahu waa barirta waa baarinimo fashe oo samafal baa la timid iyo khayr saasuu leeyahy dabcan xadiis kuma soo aroorin sadaqta waa barirta laakiin culimmadu waxay dhaheen ee munaasaba ayaa ka dhaxaysa arrinkaas yacni in saa loogu jawaabo maadaama hadal xaq uu ku dhawaaqa waxaa kale oo sunno ah muadinkii iyo qofkii maqlayeyba ama dhegaysanayay in ay ku saliyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aadaanku dhammaado kadib muadiinkiina nabigu ku sali alayh salatu wasalaam qofkii sidaasoo kale maqlayay aadaanka ama dhegaysanayay asna nabiga ayuu ku salinayaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo sunno ah in ay ducadan akhristaan dhammaan muadinkii iyo kii dhegaysanayaba oo ducada waa maxay allahuma raba hadihi dacwat taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada wasiyata alfadila bacdhu maqaama maxmuuda aladii wacadtah ducadaas inay akhristaan ayaa sunno ah innaka laa tadkhul fi lmiicaad waxa weeye eh, ducadani lama socoto xadiid shaad ah ayay ku sugnaatay saa darteed iyada lama sunno innaka laa tadkhul fi lmiicaad in la raaciyo ee eh, halkaa mualifku ku joojiyey unbaa lagu joojinaya sida xadiidkii saxiixa ku sugnaatay nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofkii eh, ducadaas akhriya markii uu aadaanka maqla kadib xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama rawahu lbukhaariy yacni maalinta qiyaamo shafaacadeeda ayaa u xasilaysa qofkaas u mutaysanaya marka inaad ku dadaasho ducadaas mar kasta oo muadinka aad eh, maqasho isagoo adaanaya inaad saddexdaas sunno la timaado marka koobaad inaad ka daba dhahdo ereyadii wuu ku dhawaaqayay eh, marka labaad in aad salliga nabig alay slam la timaado adaan kadib marka saddexaad inaad ducadan akhrisato maqaamka maxmuudka ahana eh, waxa weeye ashafaacatu alcudmaa shafaacaddii weyneed weye oo shafaacadaasi waa maxay maalinta qiyaamo in ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda uu kala saaro ayay addoommay u baahanayaan in badan bay banka qiyaame istaagnaanayaan oo cadceedda usoo dhawaanaysaa dabeetana dadkii waxa weeye iyo khalaaiqdii meesha taagnayd aad bay u muddo dheer markaasay naftu qabanaysaa xataa kii gaalka ah wuxuu tamaninaya in la kala saaro oo qofkii janno galayna galo qofkii naar galayna uu galo waxa wey lagu kala baxo marka dadki waxay u imaanayaan ambiyadii mid mid ugu imaanayaan nabi kasta ku cudurdaaranayaan ilaa nabigeena alayhi salaatu wasalaam marka dambe u imaadaan dabeetana nabigeena alayhi salaam baa dhahaya ana laha aniga iska leh dabeetana carshi hoostiisa ayuu ku sujuudaya ilaahay buu waxa weeye in badan ku xamdinaya dabeetana ilahay buu barya addoomaha inuu kala saaro kala fasliyo dabeetana ilaahay baa dhahaya yaa maxamed irfac ra'sak wasal tucta washfac tushafac sidii buu yani eh, faslu qadaayu ku dhacaya waa maqaamkaas markaa maqaamka khalaa'iqdoo dhan nabiga alayh salaam ay u xamdinayaan oo mahadnaqayaan nabigeena alayh salaatu salaam baa maqaamka iyo sharafta iskale cid kaloo la wadaagta ma jirto almaqaam almaxmuud waa ki quraan ku sheegay wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda wallahu tacala aclam wsala allah